mujaahidiinay mujaahidiinay intaa difaacada ina amro أصوات الخير للإنشاد تقدم mujaahidiinay mujaahidiinay mujaahidiinay adkaarta akhriyaa mujaahidiinay mujaahidiinay mujaahidiinay adkaarta salaada badiyaa mujaahidiinay mujaahidiinay mujaahidiinay salaada badiyaa salaada badiyaa salaada badiyaa saqri dhexe salaatu mujahidiinay mujaahidiinay fikirkiin geliya gulaan helaynaa gulaan helaynaa gulaan helaynaa gulaaheen allah garabkeen ahoo gulaan helaynaa gulaan helaynaa gulaaheen allah garabkeen ahoo mujaahidiinay mujaahidiinay intaa difaaca daa'inna amro mujaahidiinay mujaahidiinay dinta difaaca da'ina amro mujaahidiinay mujaahidiinay dinta difaaca da'ina amro waad abaal helaydan abaal helaydan aqiiraad helaydan inshaa allah waad abaal helaydan abaal helaydan aqiiraad helaydan inshaa allah waad abaal helaydan abaal helaydan aqiiraad helaydan inshaa allah mujaahidiin mujaahidiin mujaahidiin mujaahidiin adkaarta aqriya mujaahidiin mujaahidiin mujaahidiin salaada badiya mujaahidiin adkaarta aqriya mujaahidiin mujaahidiin intaa difaaca daa'imna amro